alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cala nabiyina muxamadi wsaxbi ajmaciin siyaqu aadaa'i alxadiidi xadiidka gaarhsiintiisa habka lagu gaarhsiiyo yacnii qaabka lagu guto oo xadiiska lagu qaado ayuu rabaa inuu halkan nooga sheego weli wuxuu daba socdaa darsigii shalay oo xagga musطalaxa u badnaa wاlcancanatu cancanada tadkhulu waxay gashaa cala alasaniidi sanadka ayay gashaa wa waidaa qara'a shaykhu hadduu shaykhu aqriyo ardayduna ay dhegaysanayso sida qaabkan hadda aan waxu aqrinayno yajuusu waxaa bannaan liraawi qofka warinaya an yaquula inuu yidhaahdo xadaanii aw akhbaranii labadaa kelimo midkood buu wax ku warin karaa haddii mar uu sheekhu akhriyo dadkuna dhegaysanayaan markuu qofkaa dhagaystay warinayo wuxuu odhan karaa xadaanii fulaan baa ii sheekeeyey aw akhbaranii wuu ii waramay marka labadaba way tahay wa idaa qara'a haddii uu aqriyo huwa qofka waa daalibkiiya cala shaykhi hadduu isagu sheekha ku dul aqriyana yaquulu wuxuu odhan akhbaranii waa ii waramay xadaanii ma odhan karo oo siiqada inkastoo khilaaf iyadeeda ku jiro oy culamada qaar leyn wuu dhihi kara haddana waxaa fiican taxadu iyo wada sheekaysi meesha ma dhicin adaa ku dul akhriyay isna wuu ku dhegaystay marka akhbaranii siiqadaasaad ku warin kartaa walaa yaquulu ma dhahayo xadaanii wain ajaazahu haddii uu u banneeyo hadduu u oggolaado ashaykhu shaykha shaykhu min hayri qiraa'atin qiraa'ala'aan haddii uu kitaabka u ogolaaduu yidhaahdo waad iga warin kartaa fayaquulu wuxuu odhan ajaazanii wuu ii ijaazeeyey wa akhbaranii wuu ii warramay ijaazatan ijaaza ahaan marka qaabkaas ayaa lagu warin karaa alcancana cancanadu waxaa weeye riwaayat اlxadiid xadiiska in la wariyo can fulaanin can fulaanin sidaasoo kale lagu wariyo duuna tasriix biاtaxdiid aw اsamaac adiga oon sheegin kelimada xadaa iyo samaac waa samictu midna adigoon oranin laakiin inuu tidhaahdo xadiiskan waxaa laga wariyey can fulaanin can fulaanin can fulaan sidaas oo kale in loo wariyo ayib sida miaalka imaamu bukhaari xadiiskan xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qال أخبرنا مالك عن بن شhهاaب عن محمد بن جuبyر مطعم عن أبيهi قاarبkaas oo kale يعني in lagu wariyo طaيب تdخل waxay geli عalى الأسانيد أسانيidda waxaa loo wadaa عalى الأحاadiiث المسندة أxaadiista la tiiriyey شhalay baynu soo marnay mursل iyo musند marka qaybtii musnadka ahayd oo la tiiriyey oo raawi uusan meesha ka maqnayn ilaa laga gaadho rasuulka maca saxaabigii ay joogaan saasay ahayde cancanadu waxay gashaa axaadiista musnadada ah oo la tiiriyey way gashaa waana fii xukmi alxadiidi almusnad fi alqabuuli waalcamali bihi bay qabtaayoo xagga ku dhaqanka cancanada xadiisku ceeb uma keento marka haddii la yidhaha can fulaanin can fulaanin can fulaanin xadiiskaas in lagu dhaqmayo iyo in la aqbalayaba wuxuu la mid yahay xadiiskii musnadkahay shalay soo marnay laakiin laa fii xukmi اlmursal mursalkii la mid ma aha fii riwaayati wacadami alcamali bihi wuxuu musanifku baraarujiyey nabaha calayhi duuna hayrihi liwuquuci اlkhilaaf sababtuu uu baraarujinayo kaas khilaaf baa ku jira fii xukmi اlmucancan kani mucancankaa ah, haddii la yidhaha cancancan qaabkaa loo wariyo khilaaf baa ku jira oo jumhuurtu waxa weeyaan inuu mucancanku mutasil oo kale yahay laba shardi haddii la helo salaamatu mucancini qofkan can fulaanin can fulaanin inuu qof tadliis aan lagu baranin yahay oo isaga naftiisu nabad galay oo baraa'adiisa la og yahay iyo inay kulmaan kan warinaya iyo kan laga warinayaay ay mar-un walow maratan waaxida hal marna allaha ka yeelee ay kulmaan marka labadaas haddii la helo cantu waxba dhibaata male waa sida walcancanatu tadkhulu cala alasaniid haddii sheekhu uu aqriyo waxaa bannaan raawiga inuu yidhaahdo yaquulu xadaanii ow ahbaranii waana waxaan nidhi dariiqada ugu xoog badan qiraa'atu sheekh cala tilmiid inuu ku dul aqriyo ee waxa weye si uu uga wariyo waxaa weeyaan midda ugu xoog badan ayay noqonaysaa marka alfaadu riwaaya min hayri saxaabiyi maraatib bay leedahay alfaadda yacnii riwaayada haddii aan saxaabigii inta ka sokaysa maraatib bay leedahay marka martabada sheekhu inuu ku dul aqriyo oo qofkuna uu dhagaysto wahiya almartaba hiya alghaayatu fi اtaxamul yacni waa midda ugu sarraysaa la yidhaahdaa waa habkan hadda aan waxu aqrinayno inuu qofku aqriyo dadkuna dhagaystaan sida ugu xoog badani sidaas weeye wa waidaa qara'a huwa cala shaykhi hadduu ku dul aqriyana yaquulu ahbaranii hadduu isagu ku dul aqriyo waa sidee maala qira'atu tilmiid cala sheekh ardaygii baa aqrinaya sidaa carabta oo kale aad bay qaabkaa wax lagu aqriya inuu sheekhu soo fadhiisto oo uu qofka ardaygii kitaabka soo qaado isagu bilaabo uu dhegaysanayaa markuu dhegaysta nacam ama e, yaskut ama nacam buu leeyah wuu jawaabaya ama wuu iska aamusaya marka qaabkaasna waa qaab iyaduna wax lagu wariyo oo qaybta labaada wax dhibaataana male tii hore laakiin way ka darajo yar tahay waxaa dareemi kartaa inuu qofku mararka qaar wax khaldi karo laakiin wuu saxayaa sheekhu qaybta saddexaadna ijaaza la yidhaahdaayo waa inuu sheekhu u ogolaado tilmiidka iyo ardayga inuu ka wariyo isaga maala wuxuu leeya waxaan kuu ijaazeeyey inaad iga wariso an tarwiya canii saxiixa albukhaari saxiix albukhaari inaad iga wariso ayaan kuu ogolaaday tilmiidku wuxuu leeyahay marka ajaazanii ow akhbaranii ijaaza qiradaas labadaa qaybood ayuu qaadanayaa min hayri qiraa'ati اshaykhi cala araawi wala araawi cala shaykh baladafiiri waa isagoo midda u dambaysaay qofkan wuu ku kalsoonaaday oo sheekhu waa arday uu ku kalsoon yahay oo dhisan oo maalan tusaale kitaabo kale xerta qofku markuu ruuxa yaqaano haddii hadda kitaabkan oo kale uu aqriyo oo uu maaragtay kitaabka si fiican u fahmo kitaab kale hadduu haddana usoo aqriyo kitaabka insha allahu rabnaa hadda inaan bilaabno alusuul min cilmi اlusuul oo kale hadduu qorka inuu ruuxu si fiican kutubtan u fahmay kitaab saddexaad oo isla fankaas hadduu yidhahdo kaana waad iga warin kartaa waad ii tiirin kartaa maxaa jira kuwii kale usuushoodii iyo wuxuu baray asalkoodiibuu si fiican u bartay marka kumana uusan dul aqrin isna kuma dul aqrin labadoodii laakiin wuu ijaazay waa uu ogolaaday qaabka uu ku war waxaa weye inuu yidhaahdo wuu ii ogolaaday akhbaranii ijaazatan sidaasoo kale ijaaza ahaan ayuu igu siiyey ayib walcancanatu cancanadu tadkhulu waxay gashaa cala alasaniidi sanadkay gashaa asaaniid marka maxaa laga wadaa cala alaxadiii almusnad axaadiistii musnadka ahayd oo tiirsanayd oo aan mursalka ahayn way gashaa marka iday gasho taas micnaheedu dhib ma yeelanayso weeyaan waidaa qara'a hadduu aqriyo ashaykhu shaykhu yajuusu waxaa bannaan oo tilmiidka uu ku dul aqriyo isagu yajuusu waxaa bannaan liraawi raawiga an yaquula inuu yidhahdo xadaanii ow ahbaranii inuu sidaa yidhaahdo waa suuragal markaad warinayso waidaa qara'a hadduu aqriyo huwa isaguna cala shaykhi sheekha yaquulu wuxuu leey ahbaranii buu le walaa yaquulu xadaanii wuu ii warramay buu leeyay laakiin wuu ii akhbaranii wuu ii warramay laakiin wuu ii sheekeeyey ma odhan karo wain ajaazahu shaykhu shaykhu haddii uu ogolaado uu ku ogolaado min hayri qiraa min hayri qira'ati waa waa maxay laa min jihati shaykhi walaa min jihati tilmiid ardayguna kuma dul akhrinin shaykhuna ma dul akhrinin laakiin fankuu baray oo kutubta waa yaqaanaa yaquulu wuxuu oran ajaazanii wa akhbaranii ijaazatan waa ii ijaazeeyey oo waa ii oggolaaday wuu ii warramay ijaazatan laakiin min jihati alijaaza ijaaza ahaan wuu ii oggolaaday ayb alqiyaas alqiyaas qiyaasku maxaa la yidhaahdaa وأma القiyaasu fahuwa radd الficl ilى الأصل fi الxukm bcilaة تجmacuهma waynqasimu ilى ثaلaثaةi أqساam qiyaasu cilة وqiyaasu الdilaalة وqiyaasu الshabه faqiyaasu الcilaة ma kanat الcilaة fiihi muujibaة lلxukm وqiyaasu الdilaalة huwa الاstidlaalu بأxad النaظيrayn عlى الآkhر وأn takuna الcilaة daalaة عlى الxukm وla takunu muujibaة lلxukm وqiyaasu الshabه huwa الfarc الmutaradid bayna أصlayn fayulxaqu biakarihima shabahan bihi walaa yusaaru ilayhi maca imkaani maa qablahu alqiyaas horta luqadda waxaa lagu yidhaahdaa altaqdiiru waalmusaawaa waa wax wax intii la qadaray haddana la jaan gooyey oo wax kale lala simay waxaan waxaasaan uga qiyaastay markaad leedahay waa shay aad rabto shay kale inaad la sinto waa luqadda ayib sida yuqaalu fulaanun laa yuqaasu bifulaan ay laa yusaawi hebel hebel loogama qiyaasan karo marka la yidhaahdo oo kale sida hebel hebel ma la sinna qiyaaska marka waa daliilkii afraad wey alkitaabu wاlsunnatu wاlijmaacu wاlqiyaasu marka daliilkii afraad ayuu yahay kan wuxuuna ka mid yahay qiyaasku waxyaabaha baababka u yara adag buu ku jiraa ee u fiirsa in sha allahu tacaala wa ama alqiyaasu qiyaas fa huwa qiyaaskii luqa ahaan waa intaan sheegnay ama istilaaxa sharciga ah culimmadu siday qiyaas u taqaano fa isagu waa raddu lfici alfarci waa farcii in loo celiyo ilal asli asal kale loo celiyo fi lxukmi xukumkana loogu celiyo bicilatin bisababi cilatinna loogu celiyo oo tajmacuhumaa labadooda kulminaysa alfarci walasl macnaha aad fahmi oo mutabaadarka waxa weeye kugu soo dhacaya qiyaasku asal iyo farac meesha keen masalaa asala maqiisu calayhi baa la yidhaahdaa masalena waa farac maqiis baa la yidhaahdaa masaladaas faraca ah baa waxaan xugum ahaan u celinaynaa masalada asalka oo inoo taalla sababtuna waa maxay cillo waxaa jirta labadooda jamcisa wax farqi oy leeyihiin hadda aynaa garanayn haddaan xugum noocaas helo waxaan leenahay masalada masle heblaan uga qiyaasannay daliilkeeduna waa qiyaas sidaas qiyaaska culimmada qaar way inkireenba way diideen ma jiray dheheen daliilla ma aha isbaa sida nimanka daahiriyada oo kale laakiin jumhuuru lculamaa way banneeyeen qiyaasku inuu jiro sawaabkuna waa macal jumhuur baa la yidhaahdaa jumhuurta ayuu sawaabku insha allahu la jiraa waxaana ku tusinayaa inuu qiyaasku jiro kitaabka alleh iyo sunnada iyo aqwaashii saxaabadu intaba waa laga qaadan aayadda qur'aanka rabbi subxaanahu wa tacaala markuu leh laqad arsalnaa rusulana bilbayinaati wa macahum alkitaaba waalmiisaana liyaquuma annaasu bilqist kelimadaas liyaquuma annaasu bilqist waa miisaan iyo umuur laysaga kala qiyaasanayo walidaalika sheekh alislaam ibnu teymiya ayaa wuxuu leh alqiyaas alsaxiix min alcadli fainahu taswiya bayna mutamaailayn laba shay oo maaragtay isu eg oo la simo weeyaan iyo laba shay oo iskhilaafsan oo la kala geeyo sunnada rasuulkana sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaa ka mid ah xadiiskii abaa hurayre inuu rasuulka nin u yimid welad loo dhalay iyo ilmo madow baa loo dhalay markii loo dhalayna wuu ka shakiyey oo wuxuu yacni wuxuu shaki ku tuuray ah nin cad iyo wiil hooyadiiba caddahay ilmahan madow xagguu ka yimid taasaa waxoogaa shaki ninkii ku beertay laakiin rasuulku qiyaas ahaan buu hawl kale u tusay geel ma leedahay buui haa buuhi geela midabadiisu waa noocee midabadiisiibuu u sheeg sheegay markuu u sheegay baa wuxuu yidhi mid oo awraqa ama asraq waxyaabaha la yidhaahdo neef aan adugu cad ku jiraa aan sida geela guduudnayn haa buu yidhi wuxuu ku yidhi intee buu ka yimid neefka midabka gaar kale geela kale ka duwan wuxuu yidhi waxaa suuna lacallahu nasacahu cirq inuu meel hore ka keenay yacnii neefkan dafiir miyaa la yidhahda dafiirta iyo sulaalada uu ka soo jeedo yacni waxaa weeyaan inuu ka keenay oo hashaan hooyadeed ama hooyadeed hooyadeed iyo midabkan ay lahayd marka wuxuu hi falacalla ibnuka hada nasacu cirq wiilkaagana waa suuragal inuu isagana balu fiirso siduu marka u tusiyo ku qanciyey walacallahu haddaa taa aad qirtay tanna waa inaad oggolaato wiilkaaga waxaa laga yaabaa ayeyka ayey inuu warkan isaguna ka keenay madoowaada ayaydii saddexaad ba mandhaafirkaanahayd marka dhibaato male marka halkaa inaad ku qanacdo wuu qancay marka ninkii si tartiiba ah ayuu waa qiyaas bay yidhaahdeen marka aqwaalu saxaabana sidaas ayadoo cumar bnu اlkhadaab kitaab uu qoray oo abaa muusa alashcari uu u qoray oo aad iyo aad u muhiimsanaayoo si gooni ah loo sharaxay oo culimo badan ay wax ka qoreen qadahana ku saabsanaa iyo qaabka maamulka ayaa wuxuu ku yidhi haddaad ninkii markuu u dhiibay haddaad ka weydo wixii aan laysa fii qur'aanin walaa sunna maxaad samaynaya uma qaayis اlumuura inda kala qiyaaso umuurta haddaad aayad iyo xadiis iyo xugumka ka weydo qiyaaso oo sidaas ku socon marka aqwaasha saxaabtuna sidaasay ahaayeen aayaadki iyo axaadiisna sidaas marka inuu asal leeyahay suuragalna tahay oon la diidi karin bay jumhuurtu deliishanayaan waana sida saxda marka qiyaaska waxaa la yidhaahdaa raddu lfarci baan nidhi waa farac in la celiyo yaa loo celin ila alasli asal loo celiyo fi lxukmi bicillatin tajmacuhumaa jacaluhu marka muxuu noqon raddigan la sheegayo waa jacaluhu musaawiyan lahu waraajican ilayhi fi lxukmi waa in laga mid isku mid labadoodii laga dhigo dayib loo celiyo isku midna laga dhigo xaysu laa yuujadu nasun walaa ijmaacun yacni mar haddaan masaladii nasna aynaan hadda u haynin kitaab iyo aayad iyo xadiis ijmaac kalena aynaan haynin waan u celinaynaa masalada masalada kale hebla'a baan u celinaynaa haddii la helo cilla alasli fi lfarci laga helo xukumkan waa la siinayaa iyagana <clears throat> ayib marka wa xukumkan waa la siinayaa miaal marka bal aan aragno asal iyo farac laysu celiyey sidaa aan sheegayno on leenahay shaygan faraca ayaa waxaa loo celinayaa asalka cillana way ka dhaxaysaa labadooda maalan qiyaasu اlarus cala albur fii jarayaan الriba burka ayaa laga hadlay oo lagu sheegay ribadii iyo qaabkii umuurtii la odhan jiray yaddan biyaddin haaka wahaaka kala qaadashadii iyo gacan in lagu kala qaato oo umuurtii ashyaadii ribada lahayd waxaa jiray labadii shardi oo ka ilaalinayay inay ribanimo ay timaado marka ribada burkaa laga hadlay aruska ayaa looga qiyaastay oo ah briskii maalan alcilla allatii tajmacuhumaa cillada marka jamcinaysa burka iyo aruska waxaa weeye hiya acmu walkayl labadoodaba waa la wada beegaa waa la miisaa acmina waa maaragta labadoodii wada wada wada cunto weeye waxaa kaloo lamida ah qiyaasu alcabdi cala alama ee in addoonka looga qiyaastay addoonta si inay xaddoodu haaf ay tahay oo inagii hore u soo marnay gabadha addoonta ah baa waxaa la sheegay xaddeedu inay tahay haaf gabadha kale xorta laakiin addoonka lama sheegin oo ragga ah oo isagu ee lab maadaama marka gabadhii la caddeeyey dee addoonkuna addoonta unbuu la mid yahay xukumoo hadda labadooda lagu kala saaraay ma jiro ayib axkaam buu marka iyo arkaan buu marka qiyaasku yeelan baa nidhi farac faracu waa maxay waa midkan hadda maqtiiskaoo la qiyaasanayo mihaalka hore waa aruska kan dambana addoonku noqon doonaa waa arkaynaa asal oo ah midkan maxalka oo isagu maqiisu calayhi kan wax looga qiyaasanayo oo marna burka noqonaya marna amada addoonta noqonaya xukumkii xugumka meesha ka dhalani waxaa weeye ilxaaqu اlfarci biاlasl waa in faraca iyo asalkii isku mid laga dhigo waa jarayaanu riba inay ribadu ku soconayso mihaalka hore mihaalka labaadna ee xaddii ay haaf noqonayso oo addoonkii addoonta cillada labadooda ka dhaxaysaa maxay tahay cillada ka dhaxaysaa waxaa way asalka iyo faraca mihaalka hore waa ihbaatu اlxukmi fi اlfarci waa aطacmiyo kayl waa inuu yahay waxaani cunto labadoodu cunto isla yihiin maxaa u dhexeeya misaalka labaadna waxaa ka dhexeeya waa addoonnimada wey marka u fiirso cilaa la hayaa meesha ciladu waa maxay addoonnimada wey kanna waa addoon kanna waa addoon ilaa tajmacuhumaa cila labadoodii jamcinayso isu keentay ayib xugunna waan haynaa ka dhalash xugunkiina wuxuu noqday nis inay wada noqdaan haaf xaddoodii ayib maqiisna waan haynaa mid la qiyaasanayo maqiisu calayhina waan haynaa lagu dulqiyaasayo oo ah kan wax lagu dulqiyaasayna haddaan addoonka hadda u leexanno maqiisku wuxuu noqonayaa addoonkii ragga ahaa maqiisu calayhigii wax looga qiyaasanayna addoontii maxaa jira iyada ayay diintu caddaysay waa aayaddii qur-aanka lagu caddeeyey ayb marka sidaas ayuu arkaantaana u yeelanaya marka wa ama alqiyaasu qiyaasku fa huwa raddu lfarci waa farac in la celiyo ila alasli farac in la celiyo waa jacluhu musaawiyan ba waa in laga dhigo mid lamid a ah ila alasli asalkii filxukmi xukumkana lamid ay ku noqon wakaa xukunkii adoonkii ragga iyo adoonkii dumarkaa isku midun bay noqdeen mid waliba haaf bay xaddiisu noqonaysa markii xadda baabulxuduud la joogo ayib kanna burkii iyo aruskii isku mid bay noqdeen labadoodiiba cunto weeye labadoodiiba marka riba ku soconaysa bicilatin tajmacuhumaa wey bisababi cilatin oo tajmacuhumaa labadooda jamciso ayib qiyaaskii usoo noqo wahuwa yanqasim dheh iyaasku qiyaasku wuu qaybsamaa ilaa alaaata aqsaamin saddex guruub buu u qaybsamaa saddex qaybood qiyaasu cilla qiyaas la yidhaha magaciisa qiyaasu cilla mid walba gooni baan u fasiraynaa arin qiyaas cilla iyo arrinii keentay wa qiyaasu dilaala qiyaas tusin la yidhahdo qiyaasu dilaala la yidhaahdo iyo qiyaasu shabahin mid la yidhaahdo qiyaaskii shabaha u ekaanta wax wax u eg baa la leeyahay qiyaasu shabah fa qiyaasu alcillati qiyaaska la yidhaha qiyaasu alcilla ayib <clears throat> qiyaasu alcilla waxa weeyaan maa weeye kaanad ay tahay alcillatu cilladu fiihi isaga dhexdiisa muujibatan mid keenaysa lilxukmi xukm ay muqtadiyatan lilxukmi cilladan hadda meesha taagan baaba waxay keenaysaa xukumka naftiisa iyadaa keenaysa ayib maxaa laga wadaa qiyaas qiyaas oo cillada hadda meesha taagan qiyaasu cilla la yidhaahdaa cilladan hadda meesha taagan baaba xukumkii soo jiidi lagama maarmaan wey tusaale haddaan keenna miaal qiyaas darb alwaalidayn maalan labada waalid waalidka iyo dilkiisii garaaciisii haddii aan fiirinno ayib cala ta'fiif looga qiyaastay wey qur'aanku wuxuu sheegay falaa taqul lahumaa uffin baa la yidhi miaal qiyaasu darb alwaalidayn labada waalid qur-aanku wuxuu yidhi yaan uf lagu odhanin kelimadaa waalidka yaan loo adeegsanin falaa taqul lahumaa uf ha ku dhihin ayib marka ka waran haddii la dilaba ufba lama odhaninoo afkii adoonba ka hadlin baa intaad soo qaadatay burkiibaad laba ka goysay <laughs> waalidkii arrintaas ma suuragal baa maya suuragal maa ah haye maxaa u daliil ah daliilku waxa weeye waxaa daliil u ah inaan uf la odhan karin labada waalid of inaan la dhihi karin oo kelimo xun aadan ka sheegi karin taasoo mansuusoo nas u caddeeyey oo qiyaasu maqiisu calayhi maanta noqonaysa wax wax looga qiyaasanayo xugumka ka dhexeeyaaya waa maxay labadooda ka dha ee ka dhashay ataxriim weeyaan ah, taxriim xaaraan wey qof in lagu yidhahdona waa xaaraan in la dilana waa xaaraan ayib waa xugum soomaa cilladu maxay tahay ilan afartii arkaanteed waa inaad mar walba keento maqiis maqiisu calayhi xugumka iyo cillada xukumku wuxuu noqday xaaraamnimo labadooda ufna waa xaaraan dilla waa xaaraan cilladu maxay tahay meesha aliidaa dhibka loo geysta wey uf markaad ku leedahay kelimo xun waalidka aad ka sheegina waa dhibtay markaad u gacan qaadayna waaba ka sii daranta ayib marka iidahaas weeye marka caqliga ma fiicnaanayso takhal caqli ahaan takhalluf alxukmi fi اlfarc in hadda maanta farcii ee xugumkii aynu nidhaahno maya kaaun baa la sheegay kan lama sheegin oo maaragtay waa la dili karaa in halkaa la yidhaahda wax suuragal maaha oo micnayadu noqon in darbigii iyo dilkii la banneeyo la manciyana ta'fiifkii iyo uf in lagu yidhaahdo maca wujuudi alcillati fi alfarci calaa atami wajhin weliba iyadoo aad u muuqanaysa miaalkan oo kale waa miaal ay aad u muuqanayso marka masaladii marka waa kuu caddaatay wixii la caddeeyey waa asal wax looga qiyaasanay waa farac xukumka ka dhaxeeyaaya hadda labadan waa xaaraantinimo cillada meesha taallana waa dhibkan loo geysta waalidka haddaan xugum noocaasa helo waxaan leenahay alleelaha waalidka in la dilaayo ma bannaana maxaa jira daliilkaad u haysaa waa maxay waa qiyaas oo maxaad uga qiyaastay waxaan uga qiyaastay inaan uf lagu odhan karin marka xukumka waa kuu dhaya ayib qiyaaskan maxaa la yidhahdaa qiyaasu cilla magaciisa qiyaasu cila qiyaasu cila ayib waa maa kaanat weeye waa wixii ay ahaatee alcilatu ciladu fiihi dhexdiisa muujiba u fiiri hadda muujibatan mid waajibisay ay muqtadiyatan lilxukmi xukumkay waajibisadaas waxaa ka sifan in la yidhaahdo muujibatan lilxukmi muqtadiyatan lilxukm xukumkay ciladu keentay maanta lagama leexin kara marka ayib qiyaasu dilaala aan aragnay isagana qiyaaskii tusinta huwa isagu waa alistidlaalu waa deliishi biaxadi nadiirayni laba shay oo isku mida in laysu deliishado axadi nadiirayni laba shay oo isku mida midkood baa loo deliishanayaa cala alaakhar ka kale wa huwa kaase an takuuna alcilatu waa inay tahay cilladu daalatan mid ku tusinaysa cala alxukmi xukumkii way ku tustay oo cillo maanta muuqataa taalla walaa takuunu muujibata lilxukmi laakiin xukumkii may waajibinin ayib maxaa laga wadaa xukumkii may waajibinin laakiin way ku tustay waaya axad annadiirayn laba shay ayaa isu eg oo labadii shay maaragtay waa isu eg yihiin wax hadda farqiga u dhaxeeya markaad fiiriso ma kuu muuqdo ayib istidlaal qiyaasu dilaalah waa laba shay oo isu mid ah in midkood la deliishado ka kale loo deliishado ciladuna daalatan cala alxukmi walaa takuunu muujibatan lilxukmi way ku tusinaysaa mihaalku waxaa weeye laba shay oo isu eg almuraadu binadiirayn ashay-aan almutashaarikaani fi lawsaaf waa laba shay oo sifo ahaanta balo fiirso waxay mushtarak ku yihiin sifada waa sidaa ishtiraaku alashnaani waalburi fii wasfi alkayli al ashnaan ashnaantu waa geed culimmadu waxay odhan jireen waagi hore geed la yidhahdo gasaangas ayaa jiri jiray yacrifu ahluhu dadkii reerbaadiyaha ayaa wax ka garanoo xitaa reerbaadiyuhu dharkay ku dhaqan jireen intii geedkaa lasoo guro oo la tumo ayaa maaragtay soo kuuskuusa intii yaa lagu dhaqaa dharka lagu dhaqaa wuxuu u caddaynayaa sida saabuunta ayuu dharka u caddaynaya wax gasaangas ku soo dhaqday dhar maledii ya ah, waa lagu dhaqay anugu waxaan ku jiraa qoomka gasaangasta wax ku soo dhaqay ayib waa shay eh, kuskuus oo bari camal aad moodid oo cad marka markii lasoo jeexjeexo isagoo kuusan ama waa la tumayaa oo dharkii waa lagu dhwaxayn ama waaba isagoo kuusa baa marka wuu caddaynaya marka ayib marka geedkaas haddii qaabka loogu talagalo oo la jarjaro sida ay eh, qaabkan hadda oo ka mid a ah qaababkiisa la jarjaro iyo burkii fii wasfi اlkeyli labadooduba wax la beegay noqon ayib an takuuna alcila daalata cala alxukmi laba shay oo la beegayo labadiiba sifo miis oo in la beega ayaa ka soo wada baxday calaa hubuuti اlxukmi fi اlfarci laakiin ciladani maanta muujiba lilxukmi ma waajibinayso laa takuunu muqtadiyatan ma keenayso lihubuuti اlxukmi xukumku inuu sugnaado sababtuna waa oo xukumku muxuu ahaa xukumku wuxuu aha in jaryaanu riba ribo meeshii ay ku timaado ayib marka qiyaaska looga qiyaasanaya ashnaantan burka fii jaryaani riba bijaamici ilkeyl labadooda waa la wada miisay laakiin walcillatu hiya alkeyl cilladu marka miisiday noqon xukumkii marka laba shay oo la miisay hadday yimaadaan waxay noqon lahayd in labadoodaba ay riba timaado wahuwa jarayaanu riba fi اlashnaan walaakinaha laysat muujibatan lihubuuti اlxukmi fi اlfarci lijawaazi khuluwi اlfarci can hada اlxukm marka sababtu waa maxay xukumkan faraca maanta ribadii ma soo gelaayo cilladii way ku tusisay daalatan laakiin ma keenayso xukumkii sababtu waa maxay lianna albura maطcuum burku waa wax la cuno waalashnaanu hayru maطcuum laakiin geedkan lama cuno bal haddaba fiirso meesha lagu kala tegey waxoogaa markii hore isu ekaantan labada shayba in la wada beegayo la wada miisayo oo qaabkaas la wada marinaya baad moodda inay ribadii wadaagsanayaan laakiin oo cilladuna ay tahay cillada miisidda labadoodii la wada beegay laakiin xukumkii baa lagu kala tegay oo midna cuntuu noqday midna cuntaba ma sidaas darteed cilladu way ku tustae xukumka may keenin bal u hadda matnigii waxa weeye qiyaasu dilaala baan nidhi tusida qiyaasteedu huwa isagoo alistidlaalu waa deliishi biaxadi nadiirayni laba shay oo isag midkood in loo deliishado cala alaakhari ka kale wa huwa kaasna waxa weeye an takuuna alcillatu cilladu inay tahay oo hadda maanta miisidda ah daallatan mid ku tusinaysa cala alxukmi xukumkii bay ku tusin laakiin walaa takuunu muujibatan lilxukmi laakiin xukumkii may keeni ma keeni karto maxaa wax cuntiya waxaan cuntahayn bay soo wa qiyaasu shabah qiyaaska u ekaanaanta la yidhaahdo isagu wax wax u eg huwa isagu waa alfarcu arag waa farac almutaradidu u dhaxeeya bayna aslayn waa farac laba asal buu u dhexeeya fayulxaqu waa la haleeshinayaa biakarihimaa koodii midkoodii akarihimaa kooda badan shabahan u ekaanta bihi isaga yacni waa shay faraca laba asal ayuu dhex joogaa mid walba waan haleeshin karnaa ayib labadaas shay uu dhex joogu u wada eg yahay mid walba waan haleeshiin karnaa laakiin midbaa maxaan samaynaa marka midka uu aad usii maaragtay ekaan uu usii egyahay ayaan marka dambe raacinaynaa maxaa la yidhaha qiyaasu shabah wuu egyahay ekaanon baa meeshii taal ayib qiyaaskan la yidhahda qiyaasu shabah waxa weeye mihaalu alcabd maalan addoonkii oo kale ayib qiyaasu shabah huwa alfarcu almutaradidu bayna aslayn waa farac laba asal dhexdooda ku noqonaya waa addoon addoonkii aan soo qaadno hal yamliku bitamliiki amla owla yacni addoonka haddii wax la siiyo oo wax la milkisiiyo ma yeelanayaa mise ma yeelanayo hadda u fiiro u fiirso wahal idaa qutila fiihi diyatu aw alqiima haddii la dilo ma diya laga qaadanayaa mise oo dee xoolihii baa loo leexan haddii la yidhahdo xoolaha la aadi waa qof caadi ah oo geelii maaragtay oo saaftii lahaa miyaa la aadaa mise qiimaa la aadaa waa xoolo oo geel ma dhahayne qiimo ahaan unbaad maanta leenahay noo qiimeeya ayib waa asal marka mutaradid ku ah bayna aslayni mukhtalifay alxukm laba asal oo xukumkoodu iskhilaafsan yahay ayuu u dhaxeeyaa waa sidee alawalka hore waxaa weeye alxur addoonku dhan wuxuu uga ekaaday qofkii xorta ahaa sababtuna waa maxa addoonku xurka wuu shabahaa min xays inahu insaan mukallaf yuhaab wa yucaaqib dhinac wuxuu uga egyahay waa qof bini aadam addoonkii sax waa mukallaf salaadihii iyo howlihii laga rabaa ciqaab iyo hawaabba wuu leeyahay ilaahay agtiisa wax waa guursadaa wax waa furaa awaamirta sharciga iyo nawaahidaba waa laga rabaa ayib sidaa markaan idhaahda marka addoonkii muxuu ekaaday qof caadi qof caadi wuu egyahay waxaa jira qofkan wixii ilaahay ka rabay baa isagana laga rabaa dhinaca asal buu u egyahay asalku waa xorka qofkaa xorkaa wey alaslu الثaani asal kalena wuxuu uga egyahay almaal aw ilbahiima xagga xoolaha iyo xagga maaragtay lacagtii iyo maalkii caadiga ahaana wuu eg yahay sababtuna waa maxay yashbahu hada اlasl min xayثu annahu yubaac dhinac kale wuxuu kan uga egyahay xoolihii addoonkii waa la gadayaa suuquu berri taaganya waa la hibayn qof baabaad iska siin kartaa waa la dardaarmi waxaad leeda adoonkayga haddaan dhinto saa iyo saaha laga yeelo qof bini aadam saamaad oran lahayd waa rahan baa loo dhigaa haddii marka arrintana sidaan tahay hadda addoonkii dhinac kale xooluu ka shabbahay ayib xageen geynaa haddaan rabno inaan diyo maanta ka qaadanno oo addoonkii diyo uu ah, waxaan ujeeda haddii addoonkii ma diyadiima waxaan u leexanaynaa xoolaan aadnaayo xorkii baan aadnaa ilaahumaan ba dhahne mise qiimaan aadnaayo waxaan idhahdaa war noo qiimeeya suuqa intaan tagna meequu addoonkan joogay intaa intiina sii falcabdu addoonku marka farci weeye oo ashbahu lxor qofka xorkaa wuu shabbahaa fayamliku biاtamliik wa fiihi diya qoladaa waxay yidhaahdeen addoonku xorkuu shabbahaa haddii wax la milkisiiyana wuu yeelan diyana waa inaan ka qaadan ayib wa hada alaslu اlأwal kaasi waa asal qolo kale waxay yidhaha ashbahu اlbahiima war xooluhuu ninkan shabbahaa waxba ma milkiyo sayidkiisaa leh wixii isaga la siiyo sayidka unbaa tomaatig ahaan u yeelanaya qiimana waa inaan u leexanay diya wax la yidhaha ma jira suuqa nageeyaan leenahay kanna waa asalkii labaad xaggeen haleeshaynaa marka fa yulxaqu biakarihimaa shabahin bi labadan midku u eg yahay suuqa marka dadweynaha loo laaban marka dadweynaha markii loo laabto haddaan idhahno war addoonka waa xoolo dee waddadaasaan qaadanaynaa haddii la war qofka waa qof binu aadam ee dhankaa aan la aadna waa ka marka arag yulxaqu hada alfarci biakari اlaslayni shabahan bih labada asal midku fii sifaat manaat اlxukmi sifaatka keenayaee maanta uu ku dhisan yahay xukumku wa huwa almaal baa leeyay xaggee la geeyey marka dhankee loo leexiyey dhankii inuu xoolaha shabaho waa maal fayaahud wuxuu qaadanayaa xukumkii maalkuu qaadanaya liannahu yashbahu fi اlxukmi wasifa macan akara mima yashbahu lxur fiihima yacni inta uu xorka shabbahaya ka badan buu wuxuu shabbahayaa xoolaha marka xoolihii noo gee marka qiyaaska maxaa la yidhaha magaciisa qiyaasu shabah maxaan nidhi waa farac mutaradida oo ku laablaabanayoo u dhaxeeya bayna aslayni laba asal fayulxaqu biakarihi maa shabahan bihi midka uu aad u shabahoon baan raacinayn walaa yusaaru loo socon maayo la aadi maayo ilayhi qiyaaskan qiyaasu shabahale ilan saddex qiyaas baad soo baratee qiyaasu cilla iyo qiyaasu dilaala iyo qiyaasu shabah walaa yusaaru loo socon maayo ilayhi midkan qiyaasu ee ah ee shabaha maca imkaani maa qablahu isaga oo kuwii ka horreeyey ay suuragal tahay in la helo maxaa laga wadaa macnaha waxa weeye ana hada الnowc min alqiyaas adcafu min aladii qabl qiyaaskani wuxuu ka liitaa labadii ka horreysay oo falaa yusaaru ilayhi maca imkaani اlqismayni اluulaye labadii qismi oo kale labadii qiyaas oo kale adoo shayga heli kara o odhan kara qaabkaaya ama dilaalo ka dhigi kara ama cillo ka dhigi kara halkan soo aadi maysa id laysa bayna alfarci waalasli cila munaasaba halkan cillad wanaagsan ma taalo siwaa ee inuu shabaha keliya unbaa meesha yaalla ma ogiye cilad hadda meesha ma tala sidaas darteed labada hore ayaa ka xoog badan alqiyaasu wa ama alqiyaasu carabkaan marina marka wa ama alqiyaasu qiyaaskii waa isطilaaxan eh xagga isطilaaxa luqa ahaan horaanu sheegnay oo taqdiir iyo musaawaa baa la yidhaah baan nidhi wa ama alqiyaasu qiyaaskii fa huwa isagu waa raddu lfarci farci in loo celiyo ila alasli masaladii asalka loo celiyo filxukmi lxukmi xukumkada loogu celiyo isku mid aan ka dhigno bicillatin bisababi cillatin cillo sababteed oo tajmacuhumaa labadooda asalka iyo faraca kulminaysa wa huwa yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa alaaata aqsaamin saddex qaybood qiyaasu cilla qiyaas la yidhahdo magaciisa qiyaasu cilla arrinku cilad baa keentay wa qiyaasu dilaala iyo qiyaaskii tusinta wa qiyaasu shabahin iyo qiyaaskii u ekaanaanta fa faqiyaasu alcillati qiyaaska laydhaha qiyaasu alcilla maa waa shay kaanat ay ahaatay alcillatu cilladu fiihi dhexdiisa muujibatan mid keentay lilxukmi xukumka iyo waajibisa ay muqtadiyatan lilxukmi xukumka ay keentay wa qiyaasu dilaala qiyaaska tusintuna huwa isagu waa alistidlaalu deliishii biaxadi nadiirayni laba shay oo isu og midkood in la deliishado cala alaakhari ka kale loo deliisho huwa kaas an takuuna waa inay tahay alcillatu cilladu daallatan mid tusisa cala alxukmi xukumka mid ku tusisa walaa takuunu noqon mayso muujibatan lilxukmi laakiin xukumkii ma waajibin way un ku tustay waa sidii geedkii ashnaanka aan lahayn gasaangasta iyo iyo maaragtay burkii wixii ka dhexeeyey midna waa cunto midna cunta maa wa qiyaasu shabax qiyaaska la ydhaha qiyaasu shabah ama wakanaanta huwa isagu waa alfarqu farac almutaradidu u dhaxeeya bayna aslayni laba asal buu u dhexeeya mid walba waa u muuqdaa inuu u egyahay dhinac buu ka shabahaa fayulxaqu waxaa la haleeshayn biakarihimaa kooda badan shabahan xagga u ekaanaanta bihi isaga midka uu u egyahay baa la raacinaya walaa yusaaru dhe loo socon maayo la aadi maayo ilayhi midkan u dambeeyoo qiyaasu shabaha ah maca imkaani maa qablahu isagoo ay suuragal noo tahay labadii ka horraysay inagoo aadi karna isaga aadi min shuruudi alqiyaas qiyaasku shuruud buu leeyahay marka u fiirso shuruud buu leeyahy ad ku kala garato afar shar shay baynu horta soo marray oo arkaan la yidhaahdo muxuu ahaa maqiis maqiisu calayh xugum iyo cillo afartii baynu soo marray afartii baa mid walba halkan shardi loogu sheegayaa wa min shardi اlfarci faraca shardigiisa waxaa ka mid a an yakuuna inuu yahay farcu munaasiban mid u suubada lilasli asalka ah, farcu waa inuu horta sidiisaba wuxuu intaan iska soo qaadno wax dhih dul saari mayne labada shay waa inay isu suubadaan asal faracani waa inuu asalkaanu egyahay u suubado inaan u celin munaasiban lilasl taasi waa shardiga farcu leeyahay wa min sharطi اlasli asalka shardigiisana waxaa ka mida an yakuuna inuu yahay asalku haabitan mid sugan bidaliilin daliil oo muttafaqin calayhi laisku waafaqsan yahay bayna alkhasmayni labada doodaysa yacnii laba ruux oo doodi ama wada hadli daliil ay isku waafaqsan yihiin asalku waa inuu ku sugnaado maxaa laga wadaa muttafaqiin buu ku fasiray muttafaq waxaa weeyaan shayga dadka xitaa ee kala aragtida duuna ay isku waafaqsan yihiin waa inuu asalku daliil noocan a ah ku fadhiyo shay haabita waa inuu yahay markuu wax haabita jira baad wax u celin kartaa wa min sharطi اlcilati cillada shardigeedana waxaa ka mida an tatarida inay qiyaasowdo fii macluulaatihaa kan ay cilaynayso cilli iyo macluul baa la idhaha cillo iyo macluul kutubaha marka la akhriya waad maqli wax badan cilli iyo macluul marka cilli iyo macluul maxaa laga wadaa cilladan aan hadda sheegaynay oo ah marna addoonnimadii hadda meeshii tiilay cilladaasi an tadarida waa inay qiyaasowdo fii macluulaatiha kan lagu cillaynayo waa inay u qiyaasowdooo isku mid tusaale amadii oo ahayd addoontii dhadigga ahayd iyo addoonkii labka ahaa cillada ka dhaxaysaay addoonnimo wey cilladaasi way qiyaas bay noqotay oo hadde labadoodaba isku mid bay ka tahay labadoodiiba siday kan u addoon u yahan buu kana addoon u yahay an tatarida fii macluulaatih cillada iyo macluulku waa inay isu qiyaasoobaan oo falaa tuntaqadu aan la burinin lafdan walaa macnan xagga lafdiga iyo xagga macnaha midna aan laga burinin mid la burin doona ayuu tusin doonaa halkaa miaal uu ku siinaya wa min shari اlxukmi xukumka shardigiisana waxaa ka mida shari alfarci waan sheegnay shardi alaslina waan sheegnay shardulcilana waan sheegnay shardulxukmina waa ka xukumka shardigiisu waxaa weeye an yakuuna inuu yahay midla alcilati cilada oo kale fi nafyi waalihbaat labadan shay ee aad isaga kala qiyaasanayso xukumka ka dhasha midkood unbaa ka kalena ka dhala fi nafyi waalihbaat ama diidmo ama okolaansho hal meel bay hal wadday wada maraya sharطulxukmi xukumku marka shardigiisu waxaa weeye an yakuuna midla cila waa inuu yahay oo fi اnafyi wاlإhbaat wاlcilatu ciladu hiya iyadu aljaalibatu waa midda keenaysa lilxukmi si ahaan buu rabaa inuu kuu tuso cilladu iyadaaba xukumka keenta addoonnimadan hadda marka addoonnimo marka la helo unbaa xukumkan aan raadinayna helaynaa ma nis baa laga dhigay xadda iyo ma fulaan bay noqon ma diyaa la qaadan iyo ma qiimaa loo leexan horta waan addoonnimo aan helo marka alcillatu cilladu hiya iyadu aljaalibatu waa midda keenaysa lilxukmi xukumka iyadaa keenta waalxukmu xukumkuna huwa isagu almajluubu waa kan loo soo jiiday lilcilati cillada alu fiirso almajluubu lilcilati midka cillada loo soo jiiday sharط اlfarci an yakuuna munaasiban lilasli baa diri waa inuu yahay munaasib waa inu almunaasabatu fi اlcila marka bian takuuna waa inay tahay cilaة اlxukmi xukumka ciladiisu wasfan munaasiban likullin min alasli waalfarci asalka iyo faraca labadoodii waa inay isku si uga muuqato ayib miaal aan keenno maalan aliskaar waalida oo kale maalan aliskaar kaliskaar wasf waalidu waa cilo munaasab u ah xaaraam oo ah xukumkii nabiidka iyo oo looga qiyaastay cala alkhamri annabiid nabiidka waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha annabiidku waa kii axaadiista badanna ku soo aroortay maalan timirta ayaa carabtu waxyaabaha dee laga dhaliyo iyo cinabka iyo waxyaabaha laga dhaliya khamraday ka mid yihiin ayib waa la dhigaa haddii intii biyo qabow lala dhigo meel aad u qabow la dhigo ashuumadii waaweynaa lagu shubo ay meel iska yaallaan oo biyihii iyo isku dhex jiraan timirtii laysu daayo saddex habeen wixii ka badan rasuulku waa diiday in la cabo waxay isu bedelayaan khamray isu bedelayaan isku dhacaamayaan kadibna khamray noqonayaan waa lagu waalanaya ayib laakiin saddex habeen wixii ka badan waa la cabbi karaa weli mayna gaadhin xadda lagu waasho ayib shaygaas isaga ah oo nabiidka aan ka hadallay ah khamradaa looga qiyaastay khamradii khamrada caadigaa ahayd baa looga qiyaastay maxaa jira weli magaciisii nebiyadunbuu wataa waa lagu waashay ma ogiyo magacaanuu leeyahay marka sababta u dhaxaysana waa maxay iskaarkaa ka dhexeeya labadoodii waa lagu waalanayaa xukumka ka dhacay dhalayn muxuu meeshii noqday cilladii waxay noqotay iskaar oo waalli ah xukumkiina muxuu noqday taxriim haddii shay lagu waasho wax walboo la waasho waa in la joojiyo dad cuntada xitaa iska badiso ood maarta ku waalanaysa marka dambe waa inaad joojiso xaaraan bay tegi soo maa wax walba marka cilan waxaa weeyaan ciladu waa in iska waalidaasaa cillo ah xukumkuna xaaraam weeye labada shayna waa nebiyada iyo khamru marka wakaas midka uu kuleeyahay waa inay tahay munaasiban lilasli waa inay asalka munaasib waa inay tahay ayib wa min sharطi اlasli asalkana shardigiisa waxaa ka mid a an yakuuna haabitan bidaliilin mutafaqin calayhi bayna alkhasmayni deliil labada doodaysa macnaa dalika waxa way an yakuuna xukmu اlasli aladi yuraadu ihbaatu lilfarci xugumka asalka ee la rabo in loo sugo farcanna maanta aan siinaayey haabitan bidaliil nas aw ijmaac muttafaqin calayhi bayna alkhasmayn almutanaasicayn labada qof oo doodaysa deliil ay isku waafaqsan yihiin waa inuu shaygaasi uu ku sugnaado marka kaasaa iyada cilada waa inay shardiga ay hesho waxaan ujeedaa asalku wa min sharطi اlcilati cilada shardigeeduna waa an tatarida fii macluulaatiha ciladana macluulkeeda waa inay u subado alاطiraad waxaa la yidhahdaa annahu kulamaa wujidat alcilaة fii suurati min الsuwar mar kasta oo ciladii aan suuro ka helo wujida macaha اlxukmuna waa la heli ujeedaa marka xugumkiina waa laga heli oo sida iskaarkii kulamaa wujida aliskaaru fii shayin wujida taxriim alu fiirso aad hesho hadda xaaraamna meesha way taallaa marka labadaas shay buu rabaa inuu suu kaa tusiyo ka taxriim sida kaylkii iyo dacmigii kulamaa wujida macahumaa ee ribadii oo kale ee ka dhalanaysay waa inagii soo marnay ayib wاlmuraadu bimacluulaatiha macluul maxaa loola jeedaa alaxkaamu اlmucallala biha litaxriimi الriba fi اlbur maala mucallalu biاlkayl marka burkii xukumka ka dhashay waa ribo oo taxriimkaas ribadaa meesha soo gashay marka mucallalun bilkeyli wuxuuna cillo ku yahay keylkan la beegaayo iyo waacmiga iyo inuu cuntonimad uu yahay calaa axadi alaqwaal ayib falaa tuntaqadu la burin maayo lafdan walaa macnan lafdi ahaan iyo macno ahaanba loo burin maayo marka mid waxaa jirta la burin karo oo uu sheegayo maalan qof hadduu qof dilo ha loo dilaa la yidhi sow maaha waa in la qisaaso hadduu ruuxu ruux dilaa qisaas waa in lagu sameeyo laakiin waxaa jira waxyaaba aan loo isu qisaasin sida maalan waalidkii hadduu aabbihii ilaahay kuma qadaree aabbihii ama hooyadii qofkii waalidkaa ah hadduu ilmihiisii dilo ma loo qisaasaya maya mama qisaasayo ayib maca wujuudi alcilla iyadoo cilladii la hayo oo waa maxay wahiya alqatlu waa dil dilkii waa yaallaa meesha maca daalika loo qisaasi maayo ayib waa waxyaabihii muntafiga la odhan jiray waa inay anfuuma mawaanic alir maarata mawaanicdii meeshaa soo geli jirtay labada shay ee laysu qisaasayo buu ka mid yahay shaygani shaygan bisababihi buuba ku yimid marka wuu ka asal ahaan ayuu maaragtay sharci ahaan baan labadooda laysugu qisaasay wa min sharطi اlxukmi xukumka shardigiisana waxaa ka mid ah an yakuuna inuu yahay midla alcillati fi اlnafyi wاlihbaat xagga nafyiga oo diidmada iyo xagga sugidda labadaba waa inay isku mid noqo maxaa laga wadaa shuruuطu xukmi اlasli an yakuuna taabican lilcillati fi اlnafyi wاlihbaat ay fi اlwujuudi wاlcadam weeyaan joogidda iyo maqnaanta haddii cillad la helo xukumkiina waa la heli haddii cillad la waayo xukumkiina la heli maayo ka taxriimi alkhamra maalan licillati aliskaar famataa wujida aliskaar mar kasta oo waalli la helo xaaraamtiina waa la heli mar kasta oo waallidii ay meesha ka baxdana xaaraamtiina waa ka bixi cillada marka labadoodii sidaasay isula socdaan ayib waalcillatu cilladu hiya aljaalibatu lilxukmi cilladu iyadaaba xukumka keenta waxaa loola jeedaa jaalibatun bilxukmi ee waxa weeyaan fغayru bal iraadat اllahi subxaanaه watacaala yakhluqu ma yashaa wayakhtaar bal ilmacnaa ana الshaarica jacalaha yacni waxaa weye cilladu iyadu ma keento keligeede laakiin asalka meesha ku jiraa waxaa weeyaan allah keena marka waa jaaliba lilxukmi unbay soo jiidaa laakiin maadaama oo dee allah wax walba keeneebaa iyadii loo tiiri iyadaa marka xukumkaad markaan aragnabu xukumkiina iman wاlxukmu xukumkuna huwa اlmajluubu lilcilati midkii loo soo jiiday weeyo macnuhu waxaa weye ana alxukma huwa maa jabalat اlcila waa waxa ay keentay wاqtadat oo min taxriim wataxliil wasixa wafasaad wawujuub waintifaa yani shaygan inuu joogo inuu maaragtay uusan joogin xaaraam xalaal sixo fasaad waxa keenay waa cilada waxaa loo keenayna waa xukunkii meesha ka dhashay wa min sharطi اlfarci farca shuruudiisa waxaa ka mid a ah an yakuuna inuu yahay munaasiban mid u suubada lilasli asalka wa min shari alasli eh, asalka shardigiisana waxaa ka mid ah an yakuuna inuu yahay haabitan mid sugan bidaliilin oo mutafaqin laysku waafaqsan yahay calayhi korkiisa bayna alkhasmayni almutanaasicayn labada qof ee doodaysa daliil ay isku waafaqsan yihiin waa inuu asalku ku sugnaado shay fadhiya waa inu wa min shari alcilati cillada shuruudeeda waxaa ka mid ah an tatarida inay qiyaasowdo fii macluulaatiha kan loo cilaynayo iyo waa inay maaragtay cilladan qiyaas ay u tahay falaa tuntaqadu lafdan aan la burinin walaa macnan macnaha wa min sharطi اlxukmi xukumka shardigiisa waxaa ka mida isagana an yakuuna inuu yahay midla اlcilati fi اnafyi wاlihbaat xagga sugidda xagga nafyiga waxaa laga wadaa fi lwujuudi joogidda iyo walibaati xagga la'aanta labadaba waa inuu maaragtay la mid ay noqdo wاlcilatu ciladu hiya iyadu aljaalibatu waa midda keenta lilxukmi xukum wاlxukmu xukumkuna huwa isagu almajluubu lilcilati kii cilada loo keenay wey oo loo soo jeeday markaad ciladii hesho wuu xukumkiina imaanay alxadru wاlibaaxa intaadaan ku darayna insha alxadru wاlibaaxa xadrigu waa reebid oo wax la diiday wاlibaaxana waa bannayn maxaa bannaan maxaanse bannaanayn kitaabka soo ma ahayn usuul asal buu ahaa masalada lagu hadlaya hadda maanta waxaa weeye ashyaada asalkeedu wax walba asalkiisu ma ibaaxuu ahaa mise taxriim buu ah manci buu ah labadaa waa inaad kala sheegto shay walba asalkiisu ma manci buu ahaa mise ibaaxuu ahaa wa ama alxadru xadrigii iyo walibaaxatu fa min annaasi man yaquulu ina asla alashyaai cala alxadri ila ma abaaxat اshariica fain lam yuujad fi الshariicati ma yadulu cala alibaaxati yatamasaku biاlasli wahuwa alxadr wa min annaasi man yaquulu bididihi wahuwa ana alasla fi اlashyaai cala alibaaxa ila ma xadarahu shar wa minhum man qaala bitawaquf saddex qowl baa marka ku jirta masale walba asalkeedii saddex qowl baa ku jirta wa ama alxadru reebiddii waa almancu iyo waalibaaxatu oggolaanshiya bannayn fa min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yaquulu dhahaya ina asla alashyaa ashyaada asalkeedu cala alxadri buu ku taagan yahay waa diidmo wey dayib diidmo ilaa maa abaaxatu shariicatu shareecadu waxay bannaysay ma wixii sharcigu inoo banneeyo waa bannaan yahay laakiin wixii aan sharci ka hadlin asalkiisu waa diidma ayuu qowlkaasi leeyay fain lam yuujad haddaan la helin bay dhaheen fi shareecati shareecada maa yadullu wax ku tusiya cala alibaaxati ibaaxa inuu bannaan yahay waa qolada warkeedee yutamasaku bilasli asalkiibaa la haysano wahuwa alxadr waa diidmo wa min annaasi dadka waxaa ka mida oo kale waa culimmadii ee man yaquulu qof yidhi bididdihi sidaa u basiidkeeda oo muxuu yahay didku wahuwa isaguna waxaa weeye ana alasla asalku fi lashyaa'i ashyaada cala alibaaxa kaasaana raajix noqon doona ashyaada asalkeedu waa ibaaxo ilaa wixii sharcigu diida mooy ilaa maa xadarahu sharcu sharcigu wuxuu diida mooye wa minhum culimmada waxaa ka mida man baa ka mida qaala isagu uhi bitawaquf masalada waan ka joogsanaynaa a waan ka istaageen xadrigii marka waxaan idhi muraadka looga jeedaa horta waa manci ibaaxaduna waa didkeediiyo oo basiidkeeda hadihi اlmasأala min masaa'il ee maaragtay musanifku saddex qowl masaa-isha uu uga hadlay bay ku jirtaa ayib saddex qowl buu uga hadlay qof dhahaya aslulcashaa'i waa diidmo ilaa wixii shareecadu bannayso marka sidaa haddaan ku soconno haddaan la helin wax banneeya asalkaan ku taagnaanaynaa oo diidmo abaydaa waxay deliishadeen marka qaa'iluuntu bidalika jamiica alashyaai mamluukatun lilaahi bay yidhahda ashyaada oo dhan ilaahay baa iska jala wacalaa asalkuna fii milki اlghayri waa mancu tasarufi fiihi ila biidnihi bay yidhahdeen meeshay aadeen sooma jeeda waxay yidhahdeen waxaan ilaahay baa leh allah shaygana wuxuu qof leeyahay sidiisaba yacnii cid wixii ay leedahay layskagama tasarufi karo ilaa lagu ogolaado ma ogin marka waa inuu alla noo ogolaado oo u yidhahdo waxaan sameeya halkaasay ka baxeen qolyaha kale waxay yidhahdeen war maya war ashyaada asalkeedu waa ibaaxo waa inuu iska bannaan yahay asalka manaaficda ibaaxa weeye ilaa wixii sharcigu diida mooye adila oo badan bay marka qoladan ay iyagu keensadeen oo ay leeyihiin waa maaragtay ayb adiladii marka waxaa ka mid ah alqwl aani an alasla fi lmanaafic alibaaxa ilaa maa xadarahu sharcu adilada huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica ilaahay wuxuu yidhi waa allaha idin abuuray waxa dhulka dhammaan idinkaa laydin abuuray maxaa laga wadaa wejhu dilaala hadda qaabka looga qaadan maadaama oo allah nagu manaystayba inuu noo abuuray hadda macnaheedu waa wax inoo bannaan weeyaan wax inaga xaaraana laynaguma manaysteen lama yidhahdeen waxaasaa laydin abuuray waalarda wadacahaa lilanaam fiiha faakiha lagu fiirso yani waxyaabahan ilaahay fiiha faakihatun wاlnaqlu daat اlakmaam wاlxabu dulcas wاlrayxaan waa maxalu limtinaan baa la yidhaha waa manaysi oo ilaahay subxaanaه wa tacaala nicamta uu ina siiye u inagu manaysan marka haddii aan naloo ogolaynba maxaa manaysiga keeni lahaa baa laleehay marka taasay iyagu kasii hadda marka qowlkaas ayaa haddaad sii raacdo adiladiisu xoog badan tahay waxaa ka mid a wa minhum man qaala bitawaquf oo qolyaha qaarkood waxay dhan waan ka joogsanayna oo maxay ka wadaan waxyaabahan shaygii mubaax waxaa la yidhaahdaa wixii laysu idmay oo saaxibu sharci u idmay maxduurna waa wixii laynaga reebo laynoo diiday wixii aan labadaa midna ahayn waan ka joogaynaa bay leeyihiin tawaquf baynu samaynaynaa marka ma samayn karno ayib marka wejkaas labaad ayay sheekha kitaabka qorayn ayuu rajaxayaa adiladiisuna badan tahay oo ah inay ashyaada asalkeedu yahay ibaaxo halkaas ka qabsan marka wa ama alxadru diidmadii ama reebiddii iyo walibaaxatu ogolaanshihii fa min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mida yaquulu dhahaya ina asla alashyaa ashyaada asalkeedu cala alxadri waa diidmo ilaa maa abaaxatu shareecatu shareecadu waxay bannaysay moogiye fain lam yuujad haddaan la helin fi shareecati shareecada maa yadullu wax ku tusinaya cala alibaaxati bannaanshaha yutamasaku biاlasli asalkii ayaa la haysan wa huwa alxadru waa diidmo wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu qof dhahaya bididihi sidaa u qof dhahaya wahuwa isaguna waxa weye ana alasla asalku fi lashyaai cala alibaaxati weeye ilaa maa xadarahu sharcu sharcu wuxuu diida ma ogiye wa minhum waxaa ka mid a man qaala qof yidhi bitawaqufi umuurta waan ka joogsanaynaa wallahu subxaanah wa tacala alam